alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu faslun fi kowni اliimaani yaziidu biاطaacati wayanqusu biاlmacsiyati wa ana faasiqa ahli اlmillati laa yakfuru bidanbin duna shirki ila ida istaxallahu wa annahu taxta almashii'ati wa ana atawbata maqbuulatun maa lam yuqarqar iimaanunaa yaziidu biاطaacaati wa naqsuhu yakunu bizallaati wa ahluhu fiihi calaa tafaaduli hal anta kaalamlaaki aw karusuli waalfaasiqu lmiliyu du lcisyaani lam yunfac canhu muطlaqu اliimaani lakin biqadri اlfisqi wاlmacaasi iimaanuhu maa zaala fi intiqaasi walaa naqulu inahu fi nnaari mukhalladun bal amruhu lilbaari taxta mashii'ati اlilaahi الnaafidaah in shaa cafaa canhu wain shaa akhadaah biqadri danbih wa ila اljinaani yukhraju in maata cala aliimaani waalcardu taysiiru اlxisaabi fi nnabaa waman yunaaqish اlxisaaba cudibaa walaa tukafir bilmacaasi mu'mina ilaa maca istixlaalihi lima janaa watuqbalu اtawbatu qabla alqarqarah kamaa ataa fi shircati اlmuطahara amaa mataa tuqlaqu can taalibihaa fa bituluuci shamsi min maqribihaa riwaayad kalena waxay ahayd kadaaka laa yakuunu saddu baabihaa qabla tuluuci shamsi min maqribihaa darsigeenna waa darsigii labiyo tobnaad iyo fasalkii tobnaad oo ka mid a kitaabkii sullamulwusuul ilaa cilmi اlusuul fi towxiid illahi waitibaaci الrasuuli sala allahu calayhi waaalihi wasalam fasalkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa lix masalo fasalkoo dhan lix qodob buu kaga hadlayaa lixdaa qodobba waxay quseeyaan islaamka diinta islaamka lixduba ku salaysan yihiin qodobka koowaad waxaa weeyo musanifku ka hadlayo iimaanka qofka muslimka ahi inuu ziyaado marra nuqsaamo waa masalada koowaad iimaanku marra waa kobcaado waa kordhaa qofka iimaankiisu waa ziyaadaa marra hoosu dhac baa ku yimaada waa masalada koowaad wuxuu labaadoo ka hadlayaa dadka ahlul iimaanka oo iimaanka haysta inay kala fadli badan yihiin xagga iimaanka oo iimaankoodu kala tagsan yahay midbaa iimaankiisu aada u sarreeya iimaankiisu zaa'id yahay midbaa iimaankiisu daciif yahay wuxuu saddexaadoo musanifku ka hadlayaa qofka muslimkaa ah oo faasiq ah oo macaasilowga ah dembiga uu samaynayana uusan shirki gaarsiisnayn inuusan gaaloobaynin haddii uusan dembigaa uu samaynaya xalaashan maalan been buu sheegay waxa weeyaan waxbuu xaday waxbuu dhacay ee qof buu dilay waa dunuub waaweyn laakiin maaha inay gaalnimo gaarsiisan tahay hadduu laakiin xalaashado wuu ku gaaloobaya uu yidhaha dembigaana ii bannaan aniga waxaa afraad oo musanifku ka hadlayaa qofka muslimka ah oo dembiilaha ah oo dembigii ku dhintay asagoon ka toobad keenin cadaabka ilaahay inuusan ku waaraynin xataa haddii la cadaabo wuxuu shanaad oo musanifku ka hadlayaa ciqaabka qofkaa la ciqaabayo iyo ciqaab la-aanta haddii la iska cafinayaba mashiicada ilaahay iyo doonitaankiisuu hoos yaallaayo ilaahay hadduu raba ruuxa wuu cadaabin kabacdina waa laga soo saari hadduu rabana maba cadaabaya wuu iska cafinaya marka mashiicada ilaahay buu hoos yaallaa ugu dambayn musanifku wuxuu ka hadli doonaa baabka towbaddu inuu yahay baab furan qof walbana u furan qof kastoo toobad keena muslim khalad ka dhacay hadduu yahay iyo qofka toobad keenayaa xataa gaal hadduu yahay abwaabta toobadu waa furan tahay iridadeedu ilaa qiyaami saacati inta laga gaarayo iyo arrimo kaleeto la mid ah lixda qodob buu musanifku ka hadlaya ayib u fiirso wuxuu yidhi faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara weeye waxaa jira casharkii hore oo aynu soo marray hal baydoo ku jiray oo xoogaa aad moodiyay rakaaka inay ku jirtay washahidati alacdaa'u waljawaarixu wabadat isaw-aatu walfadaa'ixu beydkaa waxaa haboon marka laga baxay la akhrinaya ta'da in la iska daayo haddii kale beydka waa cuslaanaya akrintiisa oo la yidhaahdo wa shahida alacdaa'u waaljawaarixu fasalkan kii ka horreeyey washahida shahida alacdaa'u waaljawaarixu wabadat isaw walfadaa'ixu marka la yidhahdo faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro weeye fasalkaasoo fii kowni liimaani iimaanka ahaanshihiisa u fasal ah yasiidu mid kordhaya uu yahay bidaacati bidaacati daacada ilaahay la ateeca ayuu ku kordhaya mar kastood ilaahay ateecdid warkiisa yeeshid wuxuu kaa reebay ka fogaatid iimaankaagu waa siyaadaya iimaanka ha u qaadana hunguriga soomaalida yaqoon hebel iimaankuula ayahay waa wax iimaan badan waxa wey wax hunguri badan ha u qaadani rumayntaada aada ilaahay rumaysan tahay iimaankaasa ayaa siyaadahaya oo daacada iyo khayrka kuu siyaadahaya laga hadlahaya yasiidu uu siyaadayaa bitaacati daacada salaada aad tukanaysid soonka aad soomaysid qur-aanka aad akhrinaysid istikfaarta iyo adkaarta akhrisanaysid runta iyo waxa weeyaan sidqiga iyo ikhlaaska iyo daacadnimada yasiidu bitaacati wa yanqusu iimaanku wuu nusqaamayaa waa dhimayaa bilmacsiyati macaasi haddii la sameeyo macaasidaa ayuu ku nusqaamayaa maxaad haysaa marka halka iimaanku waana ziyaadaa waana nuqsaamaa labo wa anna faasiqa ahli lmillati almilla waa diinta millata ibraahiima qur-aanka soo kumid arag waa diintii nebi ibraahim faasiqa ahlilmilla marka waa maxay wa anna faasiqa ahlilmillati diinta islaamka ehelkeeda qofka faasiqa ahoo haysta laa yakfuru ma gaaloobaya bidenbin denbi duuna shirkin shirkiga ka yar oo ka hooseeya ilaa idaa goortii maahana istaxalla uu banaysto hu dembigaas qofkii hadda yidhaahda been buu sheegay war beenta iska dhaaf markaasuyo beentu waa i xalaal aniga dadkiibuu xadoo waxaa liyi war xatooyada iska dhaaf markaasuyo aniga waa i bannaanta dadkuu laynaya war dadka ha laynin aniga waa ii bannaanta wixii xaaraan tahay oo ilaahay uu xarimay qofka xalaashado oo been waxa weeyaan bannaysta wuu ku gaaloobayaa qofkaas laa yakfuru bidanbin duuna shirki ilaa ida istaxallah wa annahu qofkaa dembiilaha ah oo aanu dembigiisu gaalnimada gaarsiisnayn taxta almashii'ati doonitaanka ilaahay hoostiisa ayuu yaalla mashii'adu waa doonid ilaa an yashaa allaahu ilaahay inuu doono qur-aan soo kumid arag mashii'adu waa doonitaanka taxta almashii'ati ilaahay doonitaankiisa hoostiisa ayuu ku sugan yahay oo ilaahay hadduu rabana wuu cadaabaya hadduu rabana wuu cafin iyo wa anna towbata towbaddu maqbuulatun mid la aqbalaya inay tahay maa muddada lam yuqarqar qofka aan naftu halkaa dhuuntaa imaanoon waxa weeyaan la qarqarin qarqarada waxa weeye waa qofka naftiisu inay timaado halkaa kalxama markay naftu ka baxayso indha caddaynayao meydku usii naf kasii baxayso hadduu yidhahdo markaasaan toobad keenayaa laga yeeli maayo gaal iyo muslimiinna laga yeeli maayo markaa xaalada waxaa jirta toobadkeenku usan waxba kuu tarin markay naftu kaa baxayso halkaa marayso walaysati towbatu qur-aankaas ku mid suuratu nisaa towbad uma sugnaan yaysan u sugnaanin laba qola ayadaasu sheegtay liladiina yacmaluuna sayi'aati xataa idaa xadara axadahum lmowtu qaala innii tubtu l'aan markay naftii kasii baxayso geeridii ku timid wuxuu yihi innii tubtu l'aan laga yeeli maayo maxaa ka dambeeya walaladiina yamuutuuna kuwa dhimanaya ayagoo gaalaana ayagana wax laga aqbali maayo oo gaalnimo qofkii ku dhintaa ilahay wax kama aqbalo maalinka qiyaama marka la gaaro oo qoraxdu meeshay u dhici jirtay ay ka soo baxdo maalinkaa asaga haddii la gaarana qof toobad laga aqbalaya lama arko marka xaalado waxaa jiraan qofka waxba laga aqbalin intaa waxaa ka horraysa toobadaadu waxay leedahay caaqibay leedahay gaal iyo muslimba toobad waa laga aqbalaya qofkii toobad saxa la yimaada faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara weeye fasalkaasoo fii kownil iimaani iimaanka ahaanshihiisa u fasala yasiidu mid kordhaya inuu yahay muxuu ku kordhaa iimaanku yaa biaacati daacada qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay ahluliimaanka markuu ka warramayay idaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana aayaadka ilaahay marka lagu dul akhriyo aayaadkiibaa waxay u kordhinayaan iimaan aayaadka lagu dul akhriya iimaanka ay ku kordhiyaan waa daaco wa yanqusu iimaanku wuu nusqaamaa bilmacsiyati macsiyada ayuu ku nusqaamaa waxay yidhahdaan iimaanka markay ka hadlayaan waxa weeye ictiqaadun biljinaan qalbiga waa in laga aamino kow wa qowlun billisaani carabkana waa in lagaga hadlo labo wa camalun bil arkaani xubnahana waa in lagaga shaqeeyo saddex yasiidu bidaacati araxmaani allaha raxmaanka daacadiisuu iimaanku ku siyaadaa wa yanqusu bidaacati shaydaani shaydaanka haddii la adeecana iimaankii waa nusqaamaya intaasoo qodoba waa wadanuun ugu dambaysa weeye ictiqaadun biljinaan nuun baa ugu dambeya soo maa wa nutqun wa qowlun billisaan ama nutqun billisaan wa camalun bilarkaan wawaxa weeyaan ictiqaadun biljinaan wa qowlun billisaan wa camalun bilarkaan alarkaan waa jawaarixdii yaziidu biطaacati اraxmaani wayanqusu biطaacati shayطaani soo xifdiya ayib wa anna faasiqa ahli lmillati diinta dadkeeda qofka faasiqa ah oo diinta haysta ahlilmilla waa dadka islaamka maanta loola jeeda wa anna faasiqa ahli lmillati diinta islaamka dadka haysta qofkiisa faasiqa ah oo diintaa ka mid ah dadka haysta laa yakfuru ma gaaloobaya bidembin dembi uu sameeyey dembigaasoo duuna shirki shirkiga ka yar wixii shirki ka hooseeya ma ku gaaloobayo dembiga u sameey waa un dembi weyn u galay ama dembi yar u galay labadaba mid mid noqon goor uu ku gaaloobaya ma jirtaa dembigii gaalnimada ka hooseeya haa ilaa idastaxalla inuu bannaysto maahane huu dembigii shirkiga ka yaraa buu wuxuu yidhi aniga waa i xalaal muxuu ku gaaloobay wixii ilaahay ka xarrimay buu yidhi waa i bannaanta aniga iyo wa annahu qofkaas faasiqa ah ee weli aan gaaloobin waa faasiqa aan weli gaaloobinoo xataa aan xalaashan waxba taxta almashii'ati doonitaanka ilaahay hoostiisa ayuu yaallaa taxta almashii'ati waxaa weeye in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa'u qofkii shirki ku dhinta ilaahay uma dambi dhaafo wixii sharki shirkii ka hooseeya ilaahay wuu u dhaafaa liman yashaa'u qofkuu doono mashiicada ilaahay iyo doonitaanka ilaahay buu hoos yaalla wa anna tawbata towbadu maqbuulatun mid la aqbalaya waaye maa muddada lam yuqarqar qofka aan naftu dhuunta imaanin aan nafti dhuunta la keenin iimaanunaa yasiidu biaacaati wa naqsuhu yakuunu bizallaati halkaa bayd wuxuu kaga hadlayaa iimaanku inuu ziyaado daacana ku ziyaado iimaanku inuu nusqaamo macaasidana ku nusqaamo wuxuu yidhi iimaanunaa iimaankeennu yasiidu wuu kobcayaayo wuu kordhayaa muxuu ku kordhayaa bidaacaati daacooyinka ilaahay la adeeca iyo wax wanaagsan oo la sameeyo wa naqsuhu iimaanka nusqaantiisuna yakuunu nuqsaantaasu wuxuu ahaanayaa bizallaati simbirraxashada qofka uu xaqi ka weydaarto oo uu xaqii gafo ayuu iimaankiisu ku nusqaamayaa waxaynu soo marray kitaabka usuulu halaahaha ahaa iimaanku inuu kala fadli badan yahoo qeyb sare iyo qeyb hoose uu leeyahay yaa garanaya haye baaraka allahu fiik alimaanu bidcun wa sabcuuna shucbatan iimaanku waa toddobaatan iyo dhowr qeybood maxaa ugu sarreeyey fa aclaaha qowlu laa ilaaha illa allah meesha ugu sarraysaa waa laa ilaha illa allah wa adnaaha imaadatu ladaa can ariiqi waa dhibka oo waddada laga leexiyey iyo meesha dadku ay marayaanoo marinka ah halkaa waxaad fahamtay aclaaha haddii layidhi meesha ugu sarraysa iimaanku qayb ziyaada inuu leeyahay wa adnaahaana qayb hoose inuu leeyahay iimaankii marka ziyaadana waa aqbalayaa nuqsaanna wuu aqbalayaa maxaa iimaankaaga kordhin kara ilaahay inaad ateecdo warkiisa yeeshid iyo rasuulkiisa sala allahu caleyhi wasalam maxaa iimaankaaga dacfi ku ridi kara macaasida iyo camalka xuno aad samaynaysid sidaa ogeed iimaankeenna aan ilaashanno xumaatadan aan ka fogaano iimaanunaa rumaynteenna aan ilaahay rumaysannahay yasiidu wuxuu ku siyaadayaa bitaacaati daacooyinka ilaahay la adeeco wa naqsuhu nuqsaantiisa iyo dhimanaanshihiisuna yakuunu wuxuu ahaanayaa iimaankaa dhimanaanshihiisu bizallaati simbirraxashada qofka meel raba inuu lugta saaro lugtii la gafay ama meelu u siibataa simbirraxasho la yidhahdaa macaasida maanta waa simbirraxash waddadii toosnayd oo islaamkoo la rabay inaad qaadid baa laga yaabaa inuu shaydaan inta kuu fadhiistay kumajara habaabiyo wa ahluhu fiihi calaa tafaaduli hal anta kalamlaaki aw aw karusuli masale labaad buu kaga hadlaya halkaan muxuu kaga hadlin dadka muslimiinta ah oo ahlul iimaanka ah iimaankoodu inuusan hal meela wada ahayne uu kala sarreeyo waxaa dhici karta intaan maanta meesha fadhida qof iimaankiisu aad u xoog badan yahay inuu jiro ahlukhayr ahoo weli ilaahay ah iyo qof xoogaa iimaankiisu uu daciif yahay waa weli ilaahay laakiin xoogaa iimaankiisu waa daciif asna isku mid ma ah marka ahlul iimaanka islaamka ahi iimaanka ay haystaan wuu kala way ku kala sarreeyaan waa ku kala fadli badan yihiin wa ahluhu iimaanka ehelkiisu fiihi iimaanka dhexdiisa calaa tafaaduli kala sarrayn ayay ku sugan yihiin iyo kala badnaan kala fiicnaan hal anta adugu kal amlaaki malaa'igtoo kale miyaa tahay waa maya malaigtu waa kaa iimaan badan yihiin aw karusuli rusushoo kale miyaa taha maya waa kaa iimaan badan yihiin iimaankaaga iyo iimaanka nebi maxamed isma gaarayaan sala allahu caleyhi wasalam iimaankaaga iyo iimaanka abuubakar isma gaarayaan marka ma rususha ilaahay oo kale ha taha maya waa kaa iimaan badan yihin rusushu malaa'igtaoo kale waa kaa iimaan badan yihiin wa ahluhu ahluliimaan iimaanka ehelkiisu waa dadka iimaanka iimaan kaloo islaamka haysta fiihi iimaankaa dhexdiisa calaa tafaadulin kala sarrayn iyo kala fiicnaan ayay ku dul sugan yihiin hal anta adigu kal amlaaki malaa'igtoo kale miyaa tahay ow karusuli mise rusushoo kale midna ma tihid waalfaasiqu lmilliyu dulcisyaani lam yunfac canhu mutlaqu liimaani lakin biqadri alfisqi waalmacaasi iimaanuhu mazaala fi intiqaasi labadaa bayd musanifku wuxuu kaga hadlayaa qofka faasiqa ah oo daacada ilaahay ka baxay laakiin mu'minka oho weli islaamnimadii haysta qofkaas inaynaan iimaanka ka anfinayn oo aynaan odhanaynin wax iimaana male mudlaqul iimaan iimaankii la idlaaqay u diidi mayno waxaan leenahaa iimaankiisu waa nuqsaan nuqsaan baa ku jirta iimaankiisa oo dacfi baa ku dhacayo waayahan sidii hore ma aha laakiin ma odhanayno muslimatiida gaal baa taa odhan mayno mala fahm qofkii been sheega qofkii waxada qofkii waxa weeyaan xumaato kala sameeya soonkii iyo salaadii iyo qofkii wax si ka noqdaan cibaadooyinka qofka saagsaaga ka gala qofkaasoo kaleeto laakiin asalkii iimaanka uu baaqi u yahay waxaan leenahay iimaankiisii baa daciifay islaamnimadiisi baa daciiftay laakiin gaal baa taa ma odhanayno mar hadduusan xadkii gaalnimo gaarsiisnayn walfaasiqu qofka daacada ilaahay ka baxay almilliyu ee diinta loo aaneeyo loo nisbeeyey almilliyu diinta islaamka loo aaneeyo waa faasiq laakiin waa muslim diintii wuu weli haystaa dulcisyaani ee caasinimada u saaxiibka ahoo ilaahay caasiyey lam yunfa laga anfin maayo canhu xaggiisa mutlaqul iimaani iimaankii la itlaaqay laga anfin maayo asalkii iimaanku waa u baaqi laakiin waa ka daciif laakiin biqadri alfisqi faasiqnimada uu sameeyey habda intay dhan tahay iyo wal macaasi macaasida uu sameeyey habda intay dhan tahay iimaanuhu iimaankiisu maa zaala kama zuulin fintiqaasi dhimanaasho iyo nuqsaan inay kursii dhacayso labadaa marka intaasuu kaga hadlay qofka faasiqa ah oo diinta islaamka haysto aan weli gaalnimo gaarin camalka uu samaynayo uusan gaarin mutlaqul iimaani iimaankii la itlaaqay waxaa jira mutlaqul iimaan iyo kamaalul iimaan iimaankiisa dacfi baa ku dhacay waa sax laakiin iimaan ma leh oo asalba iimaan ma lama odhan karo ma la fahmo qodobkaa iimaan waa leeyahay laakiin iimaankiisu waa iimaan nuqsaani ku jirto laakiin mudlaqul iimaan lagama anfin karo mudlaqul iimaan waxaa loola jeedaa qofkaasi muslimba ma aha lama odhan karo walfaasiqu qofka daacada ilaahay ka baxay almilliyu ee diinta islaamka loo aaneeyo oo loo nisbeeyo diinta haysta dul cisyaani ee caasinimada u saaxiibka ah oo ilaahay caasiya lam yunfa lagama anfiyo looma diido canhu xaggiisa mutlaqul iimaani iimaankii la sii daayoo la idlaaqay laakiin biqadri alfisqi faasiqnimada uu sameeyey inta ay la eeg tahay iyo walmacaasi macaasida uu sameeyey inta ay la eeg tahay iimaanuhu iimaankiisu maa zaala kama zuulin fi intiqaasin nusqaamid inay ku dhacayso waxaad dhici karta dembi inaad gashid iimaankaaga wax badan oo nuqsaani ay gasho inaad dembi gashid laakiin iimaankaaga wax yar oo nuqsaani ay gasho walaa naquulu inahu fi nnaari mukhalladun bal amruhu lilbaari taxta mashii'ati alilaahi annaafidah in shaa cafaa canhu wa in shaa aakhadah biqadri denbih wa ila aljinaani yukhraju in maata cala aliimaani musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa maaqa qodob baan soo qaadannay kow waxaan soo qaadannay iimaankeennu inuu ziyaado nusqaamana laba waxaan soo qaadanay dadka ahlul iimaanka ah iimaankoodu inuu kala sarreeyo beydka saddexaad waxaan ku soo qaadanay qofka faasiqa ah oo diinta islaamka laakiin haysta iimaankiisu waa nusqaamayaa laakiin diinta islaamku ka baxay ma odhan karno walaa naquulu innahu fi nnaari mukhalladun bal amruhu lilbaari taxta mashii'ati alilaahi annaafida in shaa cafaa canhu wa in shaa aakhadah maaqabeyd wey intaa ya walaa naquulu ilaa intaasna wuxuu kaga hadlahayaa masaladii afraad oo lix masalo beytka fasalka kaga hadlaya sooma ahayn masalada afraad buu kaga hadlaya waa maxay qofkii waa dhintay asagoo muslim laakiin muslin caasiya ah qofkaas xataa hadduu cadaabka galo cadaabkaa ku waari maayo waa laga soo saaraya horeyna waa usoo marra fasalkan kii korayy soo ma xasota qof muslim ah oo islaamnimo ku dhintay aakhirka janna u dambaynaysa laba mid un weeyaan mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa ilaahay hadduu rabo waaba iska cafin haddaan ilaahay cafinay ilaahay cadaabo cadaabkuu galay ku waari maayo walaa naquulu dhihi mayno innahu qofkii faasiqa ahaa fin naari naarta dhexdeeda mukhalladun mid lagu waarinayo weeye ma odhanayna saas bal amruhu arrinkiisu lilbaari ilaahiga abuuray wax walbeeta ilaahigaasu u yaalla arrinkiisu taxta mashii'atililaahi ilaahi mashiicadiisa ayuu hoos yaallaa mashii'adii annaafidati ee fulaysay oo makhluuq oo dhan ilaahay doonitaankiisaasaa dul maraya oo ku soconaya inshaa ilaahi hadduu doono cafaa wuu iska cafinayaa canhu qofkaa faasiq ahoo dhintay wa in shaa allah hadduu doonona aakhadahu wuu u qabanayaa wuu u ciqaabaya biqadri dambih dembigiisa wax la-eg ayaa loo qaban wa ilal jinaani marka ugu dambaysana jannooyinka ayaa la geynaya yukhraju waa la soo saarayaa naartii baa laga soo saarin in maata hadduu dhinto calal iimaani iimaan hadduu ku dhinto ugu dambayn naarta waa laga soo saaraya hadduu naar galaba intaa marka wuxuu kaga hadlay qodobka afraad qofka faasiqa ah faas fisqigaasi ma keenayo inuu diinta islaamka ka baxo cadaabkana ku waaro bal waxaan leenahay iimaankiisu waa nuqsaamay cadaab ilaahina wuu mutaysto wuu istaahilaa in la cadaabo hadduu ilaahay cadaabana cadaabka ku waari maayo waa laga soo saaraya haddii la cadaabayo dembigiisii qadarkiisa wax la eg baa lagu cadaabi meesha biqadri denbihi wa ilaal jinaani hada reebta in la reebaa quruxsan oo gabayga qaabkiisa qaafiyadiisa ku wanaagsan biqadri danbih wa ila aljinaani biqadri danbih wa ila aljinaani yukhraju in maata cala aliimaani walaa naquulu ma odhanayno innahu qofkii faasiqa ahaa fi naari naarta dhexdeeda ayuu ahaaday fi naari naarta dhexdeeda mukhalladun mid lagu waarinaya weeye ma dhahayno walaa naquulu dhihi mayno innahu faasiqi mukhalladun mid la waarinaya weeye fi naari naarta dhexdeeda bal amruhu taladiisa iyo arrinkiisu lilbaariyi allaha khaaliqa ayay u sugnaatay ilaahay bay subxaanahu wa tacaala hawshiisu u taallaa hadday noqoto inuu cafiyo iyo hadday noqoto inuu cadaababa taxta mashii'ati l ilaahi doonitaankiisa hoostiisa ayuu ahaaday qofkaasi mashii'adii annaafidati ee fulaysay annaafidati waxaa loola jeedaa doonitaanka ilaahay uu inaga doonashay siduu ilaahay doonay ayay u dhacaysaa waa wax hirgelaya weeye taxta almashiia taxta mashii'ati lilaahi ilaah doonitaankiisa hoostiibuu qofkaa ku sugan yahaa doonitaankii annaafidati ee fulaysay oo khalqiga sidii la rabo ilaahay uu ka samaynayay in shaaa cafaa canhu wa in shaaa akhadahu laakiin hamsadii wuxuu u jaray gabayga in shaaa allah hadduu doono cafaa wuu iska cafinayaa canhu qofkaa faasiqa ah wa in shaaa allah hadduu doonona aakhadahu dembigii uu sameeyuu u qabanayaa u ciqaabaya laakiin marka laga baxayo in shaa cafaa canhu wa in shaa aakhada maxaa loo qaban haddii la qabtay biqadri denbihi dembigiisu intuu dhammaa wa ilal jinaani jannooyinka ayuuna ku dambaynayaa marka dambe too la soo gelin yukhraju waa laga soo saarayaa xaggee laga soo saarayaa min annaari naarta laga soo saarin xaggee oo ilal jinaan jinnooyinka loo soo saaraya in maata wa hadduu dhinto cala aliimaani iimaan hadduu ku dhintay waalcardu taysiiru lxisaabi fi nnaba waman yunaaqish ilxisaaba cudiba halkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa cardi wax loo yaqaano qofka in lasoo bandhiga dadka oo ilaahay subxaana wa tacaala loo soo bandhigo iyo munaaqasho wax loo yaqaano laba masalo weeye meeshaa wuxuu kaga hadlayo wuxuuna ishaarayaa ilaahay qowlkiisa tabaaraka wa tacaala ilaahay uu leeyahay fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira qofkii kitaabkiisa midigta laga siiyo maalinka qiyaame waa la xisaabi doonaa xisaab aada u fudud aayaddaasi waxay sheegtay qofka kitaabkiisa midigta laga siiyo qiyaamada in la xisaabayo laakiin xisaabtaasi ay tahay xisaab fudud ma la fahmo musanifku marka wuxuu leeyahay wal cardu bandhigidda ilaahay laguu bandhigayaa qofka muuminka ahow taysiirul xisaabi xisaabta fududaynteeda weeye fin naba waxaa weeyaan wararka dhexdooda sidii ku sugnaatay waman ruuxa yunaaqish ilaahay uu la lafaguro alxisaaba xisaabta cudiba waa la cadaabaya waxaa jira qofka mu'minkaa sida nabigeena ka sugan sala allahu calayhi wasalama maalinka qiyaama marka la tago ilaahi baa asturkiisa huwinaya markaasuu ilaahay si gooniya inta ula hadlo wuxuu leeyahay waxaana dunuub adugu ma samaysa dunuubtu sameeyo dhan baa la tusaya markaasuu kulli wada qiran markuu dunuubtii qirto uu isleeyahay waa lagu halaagayaaba ilaahay wuxuu leeyahay adduunyada markaad joogtay intaanoo dembiya inaad gashay wax ku ogaama jirin anoo ceebtaada asturay maantaoo qiyaamo la joogana waa kuu dambi dhaaf bandhigiddaas yartaa weeyaanoo xisaaban yasiiran taa qaabkaas waaye laakiin dadka aan sidaa ahayn ee xunxun oo dadka liilita ah oo mujrimiinta ah ilaahay dembiga ay sameeyeen taana taana waa lala lafa gurhaya waa maxay hal xaba laga tegi maayo wax allaala waxay sameeyeen waxaa intaa u dheer wax u qarsoon oo gooni ilaahay ula xisaabtamaya la arkee khalqiga dhexdiisu ku ceebaysan yahay maalin hebel dembigaa ma samaysa meel heblo ma ku samaysay wixii o dhan waa laga wada oqa dadkii o dhan waa ogaanaya waa la ceebaynaya wal cardu bandhigidda marka xisaaban yasiirantu ay ka hadlayso taysiiru lxisaabi xisaabta fudaynteeda weeye fi naba waxaa weeyaan sida wararka ku sugnaatay waman ruuxa yunaaqash yunaaqisha yunaaqashil xisaaba yunaaqash buu idiin qorya miya waman ruuxa yunaaqash naqshiga waxaa la yidhahdaa qofka qodaxdu markay muddo dhiraandhirinta laga soo dhiraandhiriyo qodax qofkii muddo oo ku jabtay laga bixinayo marka qofkii waxa weeyaan yunaaqasha lala lafaguro oo lagu adkeeyo maxaa lagu adkeeya alxisaaba xisaabta cudiba qofkaa waa la cadaabayaayo ilaahay baa cadaabaya walaa nukafir baa halkaa ii qoran laakiin waxay ku qurux badan tahay walaa tukafir walaa tukafir bilmacaasi mu'minan ilaa maca istixlaalihi limaa janaa walaa tukafir ha gaalaysiin mu'minan qof mu'mina bilmacaasi dunuub macaasiyo uu sameeyey ha ku gaalaysiin ilaa maca istixlaalihi bannaysashadiisa la jirankeeda maahane limaa shaygii janaa uu asagu kasbaday aljana waa wuxuu asagu kasbadoo shaqaystay beydkaani wuxuu ka hadlayaa oo masaladaanu masaladii shanaad weeyi tii hadda ka horraysay oo cardiga ku saabsanayd masalo ul xisaabta ku saabsan bay ahayd laakiin masaa-ishii lixda ahaay oo kitaabku uu ka hadlayay tii shanaad waa tanaa qof muslim oo macaasi sameeyey gaal baa tahay odhan mayno qofku hadduu kabiire iyo dembi weyn galo dembi weyn buu galay laakiin waa gaal ma ah intaa ma la fahmay walaa tukafir ha gaalaysiin mu'minan qof mu'mina bilmacaasi macaasi gaalnimo aan gaarsiisnayn oo uu sameeyey ha ku gaalaysiin ilaa maca istixlaalihi xalaashashadiisa la jirankeeda maahane xalaashigiisa la jirankeeda maahane limaa shaygii uu xalaashaday janaa u kasbaday dembigii uu sameeyey hadduu xalaashado u yidhahdo aniga waa i bannaanta uu ku gaaloobaya wa tuqbalu towbatu qabla alqarqara kamaa ataa fi shircati almutahara amaa mataa tuqlaqu can daalibihaa fa bituluuci shamsi min maqribiha masaladii lixaadoo uu beytka kaga hadlaya fasalka kaga hadlaya weeyaano qofka toobaddu waa u furan tahay shuruudeedii hadduu soo dhammaystirto toobaddiisana waa la aqbalayaa dembi kasta uu galayna ilahay waa ka dhaafaya waa ka toobad aqbalaya hadduu ka toobad keeno wadadeediina uu soo maro waa masalada lixaad wa tuqbalu waa la aqbalayaa atowbatu towbadu qabla alqarqarati intaan naftu kalxamaha imaan halkaa dhuunta iyo kalxamaha intaysan imaan kamaa ataa sidii ku yimid fi shircati sharcigii almutaharati ee la dahiray shareecadii nebi maxamed ee la dahiray sida ku timid qofka toobaddiisa waa la aqbalayaa mar haddaysan naftu kalxamaha imaan amaa mataa goormaa tuqlaqu la xirayaa can daalibihaa qofkii toobadda dalbayay goormaa albaabkii toobada laga xirayaa waxaanu leenahay bi fa bituluuci shamsi qoraxda soo bixiddeeda ayay ku xiran tahay min maqribihaa makaanka iyo meeshay u dhacda ay ka soo baxdo halkaa haddii la gaaro toobaddu ma furra nusakhda kitaabkan qayb ka mida beydkani kuma qorro buuskiisa waxaa ku qoran kadaaka laa yakuunu saddu baabihaa qabla tuluuci shamsi min maqribiha kadaaka sidaasoo kaleeto laa yakuunu ahaan maayo saddu baabihaa towbadda albaabkeeda xiritaankeedu ma dhacayo qabla tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ka hor min maqribiha meesha ay u dhacda ee ka soo baxda inta ka horraysa albaabkii towbadda waa furan yahay waa isku ag macno dhow yihiin halkaa marka waxaad ogaatay ilaahay wuxuu inoogu baaqayaa inaan toobad keenno aan asaga usoo noqonno qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah addoommada naftooda ku xadgudbayow ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina weligaa ha quusan dembi kasta oo aad samaysid shaydaanku wuxuu isku dayay inuu ku yihahdo kan haddaad gashay oo kuu dhammaatay cadaabka kabaha lagaaga bixin maayo inuu ku yihahdo laga yaaba laakiin ilaahay wuxuu kugu baaqayaa qofkii xadgudbayow naxariista ilaahay ha ka quusani si kastood u dambaabtid ha ka quusan inaad ilaahay u noqotod ilahay u toobadkeentii wa tuqbalu waa la aqbalayaa atawbatu towbada waa la aqbalayaa qabla alqarqarati intaan qofkii naftiisii la keenin kalxamaha oo aan waxa weeyaan malkumowdkii qarqarin kamaa sidii ataa ku yimid fi shircati shareecadii almudaharati ee la dahiray amaa mataa goormaa tuqlaqu la xirayaa towbadii can daalibihaa qofkii raadinaya goormaa laga xirin su-aasha hadday timaado waxaan leenahay fa bituluuci shamsi qoraxda soo bixideeda ayay ku xidhan tahay toobadii oo lagu gebagabayn min maqribihaa meeshay u dhici jirtay ee ka soo baxda haddii la gaaro albaabkii toobadda waa la xidhay wallahu aclam wsala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin ya riwaayadda kale waxa weeye kadaaka a ah, sidaasaa kusoo aroortay waana riwaayad nusakda qeyb ka mid ah ku qoran inkastoo sharxa musanifku uu sharxay aysan ku qornayn uusan ku sharxin laakiin kutub nusak kalan ka hela nusakh kale ayaa sidaa ku qoran ya okay aan kuusoo saaro mhm. waxaa weeye kadaaka laa yakuunu kadaaka laa yakuunu saddu baabihaa oo siin ah saddu baabihaa saddu baabihaa waa qeybtii hore kadaaka laa yakuunu saddu baabihaa waa qeybtii koobaad qabla طuluuci الshamsi min maqribihaa qabla طuluuci الshamsi min maqribihaa halkaa beyd baa marka jira nusakta qayb ka mid mida ah. maaqa masalaan ku soo qaadan fasalka masalada koobaad teebay ahayd beydkeebuu kaga hadla beydka koobaad muxuu kaga hadla beydka labaadna dadka ahlul iimaanka oo muslimiintaha ah, iimaankoodu inuu kala sareeyo beydka saddexaad mhm inuusan gaaloobaynin macsiyo uu sameeyey haddaysan gaalnimo gaarsiisnayn ama uusan xalaashan so saas ma ahayn laakiin imaankiisu u nusqaamayo qodobka afraadkee ahaa faasiqnimo qof ku dhintay cadaabka ilaahay buu ku waaraya inaan la odhanaynin mashii'ada ilaahay buu yaalla ilahy haduu raba iska cafin hadduu rabana wuu cadaabaya waa gartay qodobka shanaad muxuu ahaa afraad waa sheegay sababtoo qodobka waad wuxuu ahaa iimaanku waa ziyaadaa waa nusqaamaa labaad wuxuu ahaa ahluhu fiihi calaa tafaaduli dadka ahlu iimaanka inay kala fadli badan yihiin saddexaad wuxuu ahaa qofka faasiqa ah inuusan waxa weeyaan iimaanka aan laga anfinaynin haa afraad waxaa weeye cadaabku ku waarayaa inaan la odhanaynin shanaad waxaa weeye qof muslim ah oo macaasi sameeyey gaal inaan lagu odhan karin oo aan la gaalaysiin hadduusan asagoo xalaashan masalada lixaadi waxaa weeye toobadda in la aqbalayo haddii wakhtigeed uusan ka dhammaan waa la faham soo ma lixdaa masalo kagaha ay towbaddii mataa goormaa tuqlaqu la xirayaa hiya towbaddii can daalibihaa qofkii raadinaya toobadda goormaa laga xiraya haddaad tidhaahdid waxaa leenaha fa shamsi qoraxda soo bixiddeeda min maqribihaa meeshay u dhici jirtay ee ka soo baxdo ayay ku xihantaha toobaddu markaasaa la joojinaya qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay suuratu ancaam aakhirkeeda bejka ugu dambeeya bejkaas meesha uu ka bilowdo yaa garana hal yanduruuna ilaa an taatiyahum lmalaa'ikatu aw yaatiya rabuka aw yaatiya bacdu aayaati rabbiga soo saddex maaha ma waxay sugayaan ma sugayaane ilaa aayaadka ilaahay oo saacadda qiyaamaha inay yimaadaan aayaadtu rabbi la sheegay waa saacadda qiyaam ama malaa'igtu ay timaado ama ilaahay u yimaado saddexdaa markii la sheegay saddexdaa gadaashooda maxaa ku yaalla yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuhaa lam takun aamanat min qablu maalmaha saacadaha qiyaamo la gaaro oo aayaadka ilaahay waaweynaa ay yimaadaan oo ay ka mid tahay qoraxdoo meeshii u dhici jirtay ka soo baxday maalinkaas naf iimaan la timid oo laga aqbalaya lama arko hadday tiraado gaalku yihahdo maantaan rumaynaya maya laga yeelayo waxaan kaloo wax laga yeelaynin mid mu'min ahaa oo intaa wixii ku horreeya xumaa mu'min xun buu ahaa maalinkaasu wuxuu yidhi maanta wuxuu ka dambay masaajidkan galahaya waxaa leeyahay intaadi hore allah kugu anfaco hadda toobadda waqtigeeda waa xirma waxaa la mid a ah qofku markay naftu ka baxayso halkaas naftu ay marayso midhaqaaday qiiq leeyahay toobadkeenka u markaa toobadkeenaa waxa u taribayso waxaa jira nabiyullaahi muuse iyo intii rumaysay markay carareen oo fircoon cayrsaday baa ilaahay baddii u kala jeexay muuse iyo intii la socotay markay baddii dhaafeen baa fircoon wuxuu yidhi haye iga dabageeya badda bartankeeda markay marayaan baa ilaahay baddii ku fasax laisku dharbaxo asagiyo biyihii ku dhex waxa waxweyn quusay oo naftu kasii socoto buu hadla saddex jeer buu shahaadada ku dhawaaqa qur aankii ku qoranta marka kore wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey waa qodob koobaad labo annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila ilaahiga reer banuu israa'iil ay ilaahnimo u rumaysan yihiin baan rumeeyey mar saddexaad ba haddana wuxuu yidhi wa ana min almuslimiin dadka muslimiinta aan ka tirsana markaasaa ilah yidhi al'aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ma haddaad iimaan yeelanaysa adoo horay mare lagugu waayey oo ilaahay ugu caasi garoobay oo dhulka fasaadin jiray falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya maanta badankaaga iyo jirkaaga halkaas asagoo qolofa la dhigahaya oo qalalan dadka kaa dambeeyaa la rabaa inay ku waana qaataan marka oo cashar iyo darsi u noqoto le war fircoon oo kibirkiisa u gaarsiiyey inuu yidhahdo anaa ilaah ah halka ruux oo ilaahnimo sheegtay bashariyada inta loog yaha waa asaga oo bani aadam ah masiixu dajaal waa sheegan doonaa hadhow laakiin weli lama arag laakiin fircoon waa sheegtay ana rabbukum ulacalaa anaa rabbigiinay sarreeyey buuhi maa lakum min ilaahin hayrii macbuud xaq lagu caabudoon aniga ahayn ma jiro saasuu odhan jiri marka ninkii sidaas ahaa bad yar baa inta hal mara lagu fasaxay aamantu laa ilaaha hawshaas ku haya markii horey kugu habboonayd waa la faham soo ma halkaa mar hadday naftu gaarto marka toobada labaa calayhi salaatu wasalaam horta waa duco calayhi dushiisa ha ku sugnaata assalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo soo maaha waa loo ducayn karaa alayhi salaam iyo calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed baa wuxuu yidhi sal alla alay wasalama ambiyada ilaahay saad igu salinaysaan ugu salliya fa innahum ursiluu kamaa ursiltu sida aniga la iisoo dira ayagana loo soo diraye waxaa weyaan ku salliya marka ambiyada ilahi waa in la jeclaado waa in lagu salliyo waa in lagu salaado waa in lagu salliyo waa in lagu la salaamo salaamtu waa sallama salaaduna sala allahu waa la fahma soo sheekh mar horaan dhameeyey waa iska sheekaysanaynaa haye ma la fahma marka ambiyada waa lagu salin karaa